bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcala aalihi wasaxbihi waman waalaah ama bacdu qaala almualifu raximahu allahu tacaala baab lafcaal baab alafcaal <coughs> afcaasha ayuu baabiya waa darsigii toddobaadoo wuxuu ku saabsan yahay ficilka qaybihiisa iyo axkaamta qaybahaas ayuu ku saabsan yahay wuxuu soo dhameeyey baabkii muhimka ahaa ee ka soo baxay baabu macrifati calaamaati alcraab wuxuu ka soo bilaabay horta kitaabka wuxuu ka soo bilaabay alkalaam soo saas maahay allafظ اlmurakab اlmufiidu biاlwadc waaqsaamu ثalaaثaة buu ka dhigay ismu waficlu waxarfun jaءa limacna ismiga waxaa lagu garanayaa biyo bilkhafdi wالtanwiini wadukhuuli اlalfi wاllaam waxuruuf اlkhafdi wahiya min wailaa wacan wacalaa wafi warba walba walkaafi wallaam waxuruuf اlqasmi wahiya lwaaw walba wata ficilkana waxaa lagu garanaya biqad yasiin iyo sawfiya tawtaanifi saakina xarafna waa maa laa yasluxu macahu daliil ismi walaa daliil ficil icraabu galay wuxuu waa tagyiiru awaakhir tagyiiru awaakhir اlkelimi likhtilaafi alcawaamil adaakhilati calayha lafdan aw taqdiira waa rafcun iyo nasbun iyo khafdun iyo jazmun waxa la icraabaana waa ism iyo ficil falil asmaa'i min dalika rafcu wاlnasbu wاlkhafdu walaa jazman fiiha lama jazmiyo walil afcaali min dalika waxay ku leedahay alrafcu wاlnasbu wاljazmu walaa khafda fiiha lama khafdiyo afcaashana kadibna wuxuu soo galay baabu macrifati calaamaati اlcraab rafcada afar calaamadood buu sheegay adamatu walwaaw alalifu wanuun damadu saddex boos afar boos bay degtaa alism mufrad jumcu tagsir jumcu salim walficl mudaaric aladi lam tasil baaakhiri shay soo saas ma waxaa ku xigtaa wowda waxay degtaa jamcu tagsiir eh, eh, jamcu lmudakar saalim iyo alasmaa alkhamsa aliftuna muhanay degtaa nuuntuna nuuntuna afcaal khamsay degtaa isbado shan calaamadood bay leedahay alfatxatu wlalifu eh, wlkasratu walya waxadfu nuun fatxada asalkaay waxay degtaa saddex boos bay degtaa alism اlmufrad wajamcu tagsiir wاlficl mudaaric idaa dakla calay naasi walam yatasil baakhir shay aliftuna asmaa alhamsay degtaa kasraduna jamculmaanis saalim bay degtaa yaadun maana iyo jamculmudakr saalim bay degtaa xadfunuunna afcal khamsu degaa khafdaduna waa alkasratu wamaa naab canha waxayna leedahay alkasratu walyaa walfatxa kasradu waxay degtaa ism mufrad اlmusarif jamcu taksir اlmusarif jamclman الsaalim yaduna waxay degtaa eh, eh, alasmaa اlkhamsa iyo muhana iyo jamculmudakr الsaalim fatxaduna waxay degtaa ismu ladi laa yansarif oo ka imaanaya ism mufrada iyo jamcu taksir tanwiintii diiday eh, jasmada waa sukuun wamaa naab can sukuunku waa asala xadafkuna waa naaib sukuun iyo xadaf buu leeyahy sukuunka asal xadafkuna sukuunka halba isku dagaa ficil mudaaric sax ila akhri dagaa alladii lam yasil biakhri shay xadafkuna waa xadfu nuun iyo xadfu xarfi lcila xadfu xarfi lcila wuxuu degaa ficil mudaaric mutal aakhira xadfu nuunna xagee buu degaa faal khamsu degaa intaa markuu ka soo baxay mucrabaadkii wuxuu u qaybiyey mucrabaadkii sideedaha wuxuu u qaybiyey qaar xaraka lagu icraabo iyo qaab xuruuf lagu icraabo saa macnaheedu waxa weeye calaamadaha waxay u qaybsamaan xaraka iyo xuruuf say asal iyo naaib ugu qaybsami jireen afarna asal bay haddana waxay u qaybsamayaan xarako iyo iyo xuruuf mid kalaa lagu dari karaabaa nil iyo xadaf xarakadu waa saddex waa kordhigi hoosdhig iyo godaal soo maaha <coughs> waa afar waa alif waaw ya iyo nuun xadafkuna ama waa xadfu xarakatin oo sukuun ama waa xadfu xarfilcilla ama waa xadfu nuun markii mawaadicdii sideed ahayd waxa lagu ciraabaya marka la eego daatadooda marka la eego mawaadicda sideeddahay waa labo waa afcaal iyo asmaa laba waa afcaal lixna waa asmaa laakiin marka la eego xaggee ya marka la eego maxaa lagu ciraabaya musanifku waa laba wi wi kuwa xaraka lagu ciraabayo iyo kuwa xuruf lagu ciraabayo kuwa xarakada lagu ciraabayo alism nafrad iyo jamcu tagsir iyo jamcu nasaal iyo ficil limsi bil akhir shay afarta wadan lagu rafciya baabu naswa markay joogaanna jamcul muanai saalim saddexda kale waxaa lagu nasbiya fatxo jamcumuanasaalimna kasra lagu nasbiya khafdo markii la yahay saddexda asmaadaaba imaanayso ficilku waa iska haraya waxaa lagu khafdinayaa fatxa kasra lagu khafdinayaa ilaa ismi ladii laa yansarif mooye isaga kasra ayaa ahee fatxa lagu khafdinaya sax fatxa lagu khafdinaya ficil mudaaric ladii lamsil ba akhrishay keliya ayaa jasbo tegay isagana lagu jasbinayaa sukun ilaa inuu muctal yahay mooye maxaa lagu jasminaya xadfu xadfulcila lagu jasminaya marka la tago afarta kale ee lagu xuruufta la ecraabahi waa masane iyo jamcu dakri saalim iyo asmaa alkhamse iyo afcal khamse masane waxaa lagu rafciyaa alif waxaan lagu nasbiyaa laguna jaraya lamana jasmiyo de waa ismi jamculmudakr saalim waxaa lagu rafciyaa waaw waxaana lagu nasbiyaa laguna khafdiyaa ya suwaal hamsa waxaa lagu rafciya alif waxaa lagu nasbiyaa waxaa lagu rafciyaa waaw waxaa lagu nasbiyaa alif waxna lagu jaraya lamana jasmiyo waayo waa ismi alafcaal alkhamsa waxaa lagu rafciyaa hubuutu nuun waxaa lagu nasbiyaa laguna jasmiya xadfu nuun qayb saddexaad baa lagu dari karaa baa nunariyo qismada haddii lagu daraayo qaar lagu icraabo maxay xadaf qaarka xadafka lagu icraabay saddex baan ka dhignay xadfa xarakatin mid lagu icraabo oo ah ficil mudaaric iyo xadfu xadfu lcila oo muctula akhirka iyo xadfu nuun oo atee ah afcaal khamsa intaa wey khulaasadu waa intaas alaysa kadalika warsaa soo maaha e hadda wuxuu gelayaa waxaa la icraabaa meeqay ahaayeen afcaasha iyo asmaada labada kale ay ahayen sooma ficilkiiba saddex u qaybinaya kadibna ismiga iyo saddex u qaybinaya kadibna waa gabagabaynaya aba dhamayeyba waayahay eh, qaala almusanifu baab alafcaal alafcaalu afcaashu halaaatun saddex weeye maadin weeye wa mudaaricun wa amrun alafcaalu halaaatun maadin halaaada laga bedelay naxو darba وydrb wdrb fاlmaadi maftuux اlaakhiri abada wاlأmru majzuma abada wuxuu yidhi alafcaal alafcaal waa ficlun baa la jamciyey ficlun maxaa lagu jamciyey alafcaal afcaash ficlunna wayna soo maray waa kalimaة dalat calىa macna fii nafsiha wاqtaranat bالzaman afar calaamadood bay leeda lagu garan jiray qad iyo siin iyo soofa iyo tawtaaniif asaakina qad iyo siin iyo soofa horey ka geli jireen tawtaaniif asaakinana gadaal bay ka gelayeen soo maa ficilku waa kaa ficil waa maxay war ficil waa maxay waa kelimad macna kaa tustay nafteeda zamanna la xariidhay taa ma garat ficil waa maxay waa kelimad manaa nafteeda zamana la xariiray eh, marka marka la eego waxaa jira shalayna waa idinku baraarujiyey waxa la yidhaha asaasu taqsiim qaybta waxaa lagu dhisay qaybta waxaa lagu dhisay qaybta waxaa lagu dhisay ficilka marka wuxuu ku tusayaa baa nuli zaman iyo waqti soo maha waktiga uu ku tuso marka la eego ficilku waa saddex qaybood bixasab azamaan aladii iqtarana huwa alaaatu aqsaam marka la eego waktiga uu ku tusay waa saddex qaybood waa maadin wa mudaaricun wa amru asaasu taqsiimna waa maxay maxaan xagee xaggee ku dhisnay qaybtaas waktiga waktiga uu ku marka laga eego waa maxay saddex qaybood waa maadi iyo mudaaric iyo amar soo ma garan marka laga eego dhanka icraab iyo binana in la icraabay iyo inaan la icraabin oo kelimado kelimadna waa mucrab midna mucrab ma aha midda aan mucrabka ahayn mabni baa la yidhaahdaa maxaa la yidhaahdaa mabniyun marka laga eego dhanka icraab iyo binana ficilku waa meeqa mucrabun wa mabniyun qaybta hore maxay tahay ficilka marka laga eego dhanka waqtiga uu ku tusay waa meeqo qaybood saddex maxay yihiin maadi iyo mudaaric amar ficilku waa meeqo qaybood waa maadi iyo mudaaric iyo amar qaybtaasi waa xagee ka egta dhanka waqtiga uu ku tusayo ficilku marka laga eego dhanka waqtiga uu ku tusayo waa meeqo qaybood saddex ismun astakfir allah waa maxay maadin wa mudaaricun wa amrun maadin wa mudaaricun wa amrun saddexdaa waayo alficlu lmaadi muxuu yahay muxuu ku tusaa waxaad odhan kadhaa waa ma dalla calaa xadain waqaca fii zamanin madaa maa dalla calaa xadain waqaca fi zamanin madaa waa wixii ku tusay xada dhacdo dhacday wakti lasoo dhaafay ficil maadi waa wixii waa ficilka ku tusa dhacdo dhacday la soo dhaafay wax dhacay wakti lasoo dhaafay sadaraba daraba wuu garaacay hadda miyuu garaacaya ma garaaci doonaabaa laga wadaa maya wuu garaacay akala wuu cunay shariba wuu cabay dahaba wuu tegey istakhraja wuu la soo baxay intalaqa wuu dhaqaaqay ma garat ficil maadi waa maxay waa waa ficilku tusay dhacdo dhacday wakti lasoo dhaafay nooca labaad waa alficlu اlmudaaric isaguna waxa weeye maa dalla calىa xadaثin yaqacu fi اlxaali aw اlistiqbaal ficil mudaaric waa ficil ku tusay dhacdo dhacaysa hadeer filxaal hadeer hadday dhacaysa yakulu hadduu cunayaaba isku daldalay yashraba hadduu cabayaaba ama wakti soo socda sida sayashrabu cabi doonaa yashrabu cabayaa ninku muxuu biyaha u cabi waaya yashrabu cabayaa yani wuu cabayaa meeshuu dhigtay ma noqon kardho marka waa maa dalla calaa xadain waaca yaacu yaacu fi lxaali aw listiqbaal hadda ama hadhow hadduu dhacayo ama hadhowbu dhacayo kaasi waa maxay waa mudaarica amarku waa maxay waa maa dalla calaa xadain yuطlabu wuquucuhu fi listiqbaal maa dalla calىa xadaثin yuطlabu wuquucuhu fi اlistiqbaal waa wixii ku tusa dhacdo la doonayo inay dhacdo waktiga soo socda waa la doonaya waa la amraya <clears throat> waa midka ku tusay dhacdo la doonayo inay dhacdo waktiga soo socda se udrib garaac maada garaacin haddana ma garaacaysid laakiin maxaa lagaa rabaa inaad garaacdi waktiyada soo socda waktiga soo socda inaad garaacdid ya ma fawr buu ku tusaay deg deg inaa u samaysid mise kuma tuso usuul fiqigaa looga hadlaa laakiin annaga waxa nuqseeyo waxa weeye zamankiisu waa mustaqbal wakhtiga soo socda ficil amar waa waa kii ku tusay dhacdo la doonayo inay dhacdo wakhtiga soo socda <coughs> may garateen ficilku marka saddexdaagu maxay yihiin maadin wa mudaaricun wa amru maadigu muxuu ku tusaa dhacdo dhacday waqti la soo dhaafay mudaaricuna muxuu ku tusaa dhacdo dhacaysa hadeer ama ha dhow amarkuna muxuu ku tusaa dhacdo lagaa doonayo inay dhacdo wakhtiga soo socda intaa mayla garateen oo la hubo waaya wuxuu yidhi baabu lafcaali alafcaalu alaaatu aqsaamin afcaashu waa saddex qaybood buy maadin weeye buy wa mudaaricun weeye buy wa amrun weeye buy qaala falmaadi maftuuxu laakhiri abadan falmaadi maftuuxu laakhiri abadan ficil alficlu lmaadi maftuuxu laakhir aakhirkiisa mid la kor dhigay weeye biyo abadan weligii walamru amarkiina majzuumun mid la jasmiyey weeye la reebay weeye abadan weligii ficilkiiba haddana wuxuu u qaybiyey labo ficilkiibuu muxuu haddana u qaybiyey labo asaasu taqsiimkuna hadda waxa weeye waxa qaybta halka uu ka keenay halka uu qaybta ku dhisayna waa maxay hadda waa icraabka iyo binaha meeqa qaybood weeye labo muxuu yahay mucrab iyo mabni mucrabun wa mabniyun meeqa weeye mucrabun mucrab iyo mabni wey mucrabun mid la icraabo iyo wa mabniyun mid la bineeyo waaya ay maqlaysaan ficilka meequu qaybiya baan musanifku labo isagoo ku dhisay marka la eego dhankee dhanka icraabka iyo binaha hadda qol laba qof hadda intay isu yimaadaan oo midyihaahdo ficilku saddex buu qaybsamaa midyir uma qaybsamo laba u qaybsamaa laba u qaybsanay saddex buu u qaybsama yidhaahdo feer iskala daala <laughs> yaa u garnaqaya oo lagu dhiibo see u garnaqi lahay maxaa ka wadaa balse ilaa ficil saddexna u qaybsanaa labana waa qaybsanaa sooma suu tafaahum baa taasoo kale la yidhaahdaa fahan xumo suu tafaahum waa inaa inta labada soo fariisisay aad tidhaahda maxaa ka wada adigu maxaa ku dhistay saddexda adigu qaybisay de miyaanu baktiga marka la eega maadi mudaaricii amar uusan ahayn ilaadhayo adna craab iyo bina marka miyaanu mucrib iyo mabni ahayn labadii nubaa sacinti ma aranaysa waa run ah, ficilku waa laba waa runta waa aranaysa ficilku waa saddex waa runta soo saas maaha marka laba maxay u qaybiyeen mucrab iyo mabni <clears throat> waxaa jira qabsada faa'iidada nimanka naxwooleyda ee nuxaadda carbeed culummada nuxaadda carbeeda manhajka ay maraan labay u qaybsamaan waxba uma la qaybinaya xataa culmadii baa la qaybinaya culimmadu meeqa u qaybsamaan labo kuufiyiin iyo basriyiin culmo ree basraa iyo culmee ree kuufaa culimmada naxwada dhigtaa waa meeqay qaybsana maxay yihiin kuufiyiin iyo basriyiin kuufiyiin iyo basriyiin labadaba waa isku waafaqsan yihiin ifiirso halkaa labadooduba waa isku waafaqsan yihiin laba arrimood waa isku waafaqsan yihiin ila hal arrin waa isku waafaqsan yihiin waxay isku waafaqsan yihiin ficilku inuu mabni iyo mucrab u qaybsamo waa isku waafaqsan yihin kufiyiina basri isku waafaqsan ficilku inuu qaybsamo laba mucrab iyo mabni laakiin waxay isku khilaafeen ficilku saddex buu ahaa maadi iyo mudaaric iyo amar soo maaha yaa mucraba yaase mabniya isku khilaafeen kuufiyan waxay yidhaahdeen mabnigu waa hal mid bes ficil maadi bes baa mabniya waa kuufiyiin kee kuufo maxay yidhahdeen kee mabniyay dhaheen ficil maadi bes amar iyo mudaaricna waa maxay bay dhaheen waa mucrab bay yidhahdeen oo amarkayba waxay u qabaan amarkay waxay leeyihin waa mudaaric amarku wax amar la yidhahmay waa mudaaric bay leeyihin halkaa may maadiga iyo amarkaa mabniya mudaarica bes baa mucraba yaa mucraba bay dheheen mudaaric bes baa mucraba kee sax alla ilaa qowlka basriyiinta ku leh kaasaan ku haysta anigu <laughs> qowlkee ku leh qowlka basriyiinta ku leh ficilka kee mucraba eh, maadigan dee mudaaric baan keliyana soo icraabin soo maha mudaaric bes baan soo icraabin aladii lam yasil ba akhrishay iyoiyo afcaal kamsa mudaaric un bay ahaayeen maadiga marna waa maxay waa mabni waa mabni meela socotaan ah. waayahay falmaadi maftuuxul aakhiri abadan ficil maadi weligii waa kor dhigan yihi icraab waa isbedel soo maaha dee binana waa inaan la isbedelin caqligaga aduguba ku garo icraab waa maxay laisbedbedelo binana waa maxay in hal meel layska joogo gurigiina haddaa weligaa iska joogto mamni baata haddaa safartidna meel degtid <laughs> waaya khayr eh, ficilka maadi weligii hal xarafuu laazima weligii kordhig buu iska laazimay kordhig buu iska haysanaya sida akala qaraa shariba daraba kataba jamaca istakhraja intalaqa irtakaba kulli sooma arkid sooma kordhuri kulligii warma ma arkayseen qaala baaca naama kordhig saf soo kalama mareen ma u jeedeen ilaa riyaalow haye maxaa odhanaysaa marka ficil maadi waa maxay maftuuxul aakhira abadel markaa icraabaysa maxaa odhanaysa hadda haddii lugiyaa qaala kataba daraba adigoo waxaa iska akhriyayaa lugiya bal icraab hadda icraab waxaa laga wada qawaaciddii waafaji oo hayaabinu hadda ha oran waxaa la yidhaahdo maxay tahay icraab waa mabni oo lama icraaba iyo icraab soxogaa waa hadal isdiidaya maaha ficil maadi waa mabni oo lama icraabo icraab ficil maadi warwaa maxay waxaas oran nuqto yar faa'iido yar baan ku siinay faa'iido yar baan ku siinaya ereyga alicraab naxwooleydu laba shaybay laba laba isticmaal bay isticmaalaan naxwooleydu maxay u isticmaalaan laba isticmaal mid waxay ka wadaan icraab dee taqyiiru awaakhir alkalmi liikhtilaaf alcawaamili daakhilati calayha lafdan wa taqdiiran bay ka wadaan icraabna waxay ka wadaan isticmaalka labaadna waxa weeye icraab yani qawaaciddii naxwada waafaji qaala icraab baa lagu oranaya ficil maadin markaasaa waxa oranaysaa qaala ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab baa oranaysa icraabba shaqa kumale bimacnaa marka icraab had waxaan icraab haddii lagu yidhaha macnaheedu waa maxay qawaaciddii naxwada ku dul dabaq marka markaan ku leeyahay ficil maadi lama icraabo waxaan ka wadaa aakhirkiisu isma bedelo ficil maadi lama icraabo macnaheedu waa maxay aakhirkiisu isma bedelo ficil kaan maadi icraab naxaan ka wadaa qawaaciddii naxwada waa faji marka qaala bal aan icraabna hadda qaala waxaa odhanaysaa qaala ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab daraba ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab akala ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab dahaba ficlu maadin mabniyun cala lfath mabniyun cala waxa wey dahday inta erayada hadda afcalabiga ah haddaan kuu macneeyo dahaba dahabadaani ficlu maadin waa ficil maadi mabniyun cala lfathi kordhig buu laazimaa laa maxalo lama icraab shaqa kuma leh hadda dahab oo kale aad aragtay waxaad odhanaysaa dahaba waa ficil maadi wuxuu ku binaysan yahay kordhig intaa wey saddexda arrimood bis baa waa xog waa xogaa bixinaysa xog baa sheegaysa inta saa u dul oo aragtid oo saa u istaagtid baa khudba ka dul akhriyaysa khudbadaasi maxay ku saabsan tahay way sharaxaysaa kan hadda kan haddaa ta waa mobil noociisa waa sidaas oo sidaas halkaanu yaalla ya maxaa marka odhanaysaa qara'a waa ficil maadi ficlu maadi mabniyu cala lfathi kordhig kordhigaas laa maxala micrab ha ku wareeri marka waxaadan fahamsanayna ha iskaba xifdiyan horta waxaa xifdi oo faham labadaba ma kala maarmaan ya beri annagoo aanu caruurta ahayn waxaan dhiganaynay eh, iskoolka waxaan umalaynaya famwanada iyo markaan ahayn marka arday baa wuxuu shawuxda soo xifdiyey naxwana ma naqan naxwadu isaga jidhaa waxay ku jirtaa manaahij salligta isaga jirtaa moogta innaga waxaa manhajkayga alfiya ku jirta alfiyat ibnu maalik baa ku jiray wax meel ajrumiye weligay maana dhig alfiyat ibnu maalik baa ku jiray manhajka lugooyada adda marka arday wuxuu iska soo qabsadaaba eh, wuxuuba xifdiyeyba ficil maadin mabniy cala fatxi laa maxallu micraab wax allaala wuxuu arko oo loo keeno ficil maadin mabniy cala fatxi laa maxallu micraab buu ohanay itixaan marka anagoo muraajacaysananaan war bal icraabtin iyo raabka maaa igu adagtahay bal raab halkaan nooc markaasu wuxuu arkaa ficil maadi mabni la maal sho wuxuuba u qaatay wax allaala wixii la arkaba in la oranayo ficil maadi mabni wax kasta inay yihiin ya maxaa laga wadaa baan ku iri marka waxaan maxay yihiin ficil maadi mabni cal fatx laa waa garan waaye wixyaan saasaan wuxuu tusanaa kii aduu meeshii kaasoo warbaxa icraabkii lagu dhiibo ku buuxi balgooyada day alxaasil hadda isaga buuxina wixii ficil maadi ah unbaad icraabaysa waayahay ficlulamri afcaasha mabniga ahi waa meeqa baanu niri maxay yihiin maadi iyo ficil maadi maxaa lagu binayaa kordhig kordhig buu laazima maxaa lagu binaya maxaa laga wadaa oo lagu binaya maxaa laga wadaa yani xarako adaa isu laazima <clears throat> amarkaa soo haray amarku asaguna sukuun buu laasimaa reebniin dhab reebniin buu iska laalaadiya sida uktub idhab ishrab qul kul inaliq istakrij daxrij soo kulliisoo reebniin ma reebniin reebniinkaasuu laazima isagana markaa hadda lagu icraabo qul baa icraab lagu yiri qul huwa allaahu axad qul qul acuudu birabbi innaas qul acuudu birabbi lfalaq qul baa la yihi icraab maxaa odhanaysaa waxay tahay sheeg ficlu amrin wey maxay tahay ficlu amrin ma mabniya soo mucrab mabniyun cala lagu binaya sukuun mabniy cala sukuun ma la la maxaa lolama icraab icraab shaqa kuma le intaa isu raaci maxaa odhanaysaa marka ficlu amrin mabniy cala sukuun laa maxal lama icraab ficlu amrin mabniy cala sukuun ficlu amrin mabniy cala sukuun laa maal ku wardiye nin kasta hadda an shan ficil lix ficil hadduu inta meel la galo oo midba ku duldikriyo berri wuxuu imaanaya isagoo si fiican haya iyo saa dambaba waa garta intaan ma garat afcaasha kan la icraabaa kee weeye mudaaric bis wey musanifku yuu yahay marka oqolama waa kuufi hajroomigu yaa yuu yahay kuufi weeye sidaa darteed day walamru majzuumun bi amar waa la jasmiye jasmana miyaa laha jasmaya warjasma maxay ahay noocyada icraabka icraabku meeqo ah rafcun nasbun khafdun jasmun soo maa walamru majzuumun kuleeyahay amar waa la jasminaya inaa lilaahi wa inaa ilah rajiun sheekhu waa kuufi yaa sheekhu kuufi weeye waa la jasminaya biamarka anaguna maxaanu niri waa mamni sukuun basriyiin baa noqona basriyiintaa layla qaataa waayahay falmaadi ficilka maadi maftuuxul aakhiri abadan weligii waa la fatxinay kordhig yaah daraba qaraa qacada jalasa qaama dahaba la dabagal qur-aanka markaa akhrisanaysa ama xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam isha ku hay waryaa kaadaywa ficil maadiya dheh markuu kuu muuqdo mid baa garan weyda waxa uu yahay midbu kaalay sheeg dheh mid waxaa aragto xoogaa qarsoon mid inta u yeertid ku itixaan <clears throat> walamru amarkiina majzuumun abadan weli waa la jismin sukuun baa lagu binaynay alla sukuunin qaala walmudaaric mudaarici maa kii weeye kaana uu ahaaday mudaaric mudaaric waxa weeye maa kii war maanta casharka waana gaabana dheera wlmudaaricu mudaaricii maakii weeye kaana uu ahday fii awalihi awalkii miduu ku sugan yahay cida zawaaidi zawaaidi midkood alarbaci alatii yajmacuhaa qowluka anaytu ficilka mudaaric waa midka ficil mudaaric horta waa mucrab waa ku soo martay soo ma isaguna waa sheegi doonaa laakiin maxaa ku garanaysaa waxa calaamad maaha ficil mudaaric war u fiirsada meelahan waa meelaha ugu muhiimsan ficilka mudaaric ficil mudaaric meeluu joogaba waajib waxaa ah afar xaraf midkood inuu ku bilowdo xuruufta af carabiga ahi waa meeqa xuruufta af carabiga meeqa wey labaatan iyo sideed soo ma labaatan iyo sideed xaraf wey labaatan iyo sideeddaa xaraf afar keliyah baa lagu bilaaban karaa mudaaric bilowgan ka hadlaynaa bilowga xarafka ugu horeeya afar xaraf keliya noqon kara afartaa xaraf waa alif nuun ya iyo ta ficil mudaaric waa in alif lagu bilowdaa ama nuun lagu bilowdaa ama ya lagu bilowdaa ama ta lagu bilowdaa ficil mudaaric maxaa lagu bilaabanaya alif ama nuun ama ya ama ta waxaa laysugu keenaa anaytu anaytu waan dhowaaday anaytu waa maxay waan dhowaaday anaytu afartaasa lasu xaraf midkood maxay ka faa'idaysaa aliftu waxay ka faa'idaysaa hal macne aliftu hal macnay ka faa'idaysaa qof hadlaya rag iyo dumarkuu doona ha noqdo adribu ashrabu adhabu aquumu a mar hadday ka bilaabto qof hadlay soo maa marka ad uga hadlaysid waan istaagaya waan qabanaya waan akrinaya waan soo maha ah, waan marka waanti bay u taagantah nuunta laba laba macnay faa'iidaysa mutakalimun macahu hayru qof hadlayoo dad la joogo dad baa fahyan u yihi qof baa halkaas maxaa samaynaysaan nin annaga ka mida u nadrus waxbaan dhiganaynaa yiri naakul nalcab waa ciyaarayna nanaamu waa seexanayna waa mutakalimun macahu hayru dadba u hadlaya waxaa kaloo adeegsada mutakalimun mucadimu nafsah qof hadlayo isweyneynayo waa keligii mar waanu akhriyeynaaye waanu istaagaynaaye waanu waa keligii adiga iyo keligiis laakiin isagaa wuxuu iska dhigayaa kaanahu inuu yahay rag badan ama dumar badan nuuntu qof dad u hadlaya iyo qof keligii nafti weyneynaya ya-du waxay faa'iidaysaa afar macne mid kasta mid bay ku labajibaarantay nuunta aliftay ku labajibaarantay nuuntana ya-daa ku labajibaarantay afar macne nin maqan oo laga hadlayo yadribu u laba nin oo maqan yadribaani niman badan oo maqan yadribuuna iyo dumar badanoo maqan yadribna nin maqan yadrib laba ninoo maqan yadribaan dumar badanoo eh, rag badanoo maqan yadribuuna iyo dumar badanoo maqan yadribna ta'da laba ugu dhufa iyadana sideed macno sideed laakiin waa sideed fudud midigtiiyo bidixda ku kala saf hal ninoo jooga tadrib laba ninoo jooga tadribaani niman badanoo jooga tadribuuna hal oo joogta tadribu laba gabdhood oo jooga tadribaani gabdho badan oo jooga waa maxay tadribuna tadribna tadribna meeqa wey lix saddex iyo saddex soo maha lix laba kaa maqan labada kaa maqan waa maxay gabar maqan hindun tadribu hindu way garaacays ama tashkuru ilahay bay ku mahadnaqays waaya iyo laba gabdhoodoo maqan alhindaani tadribaan sideed daawi nin jooga laba ninoo jooga niman badanoo jooga gabar joogta laba gabdhoodoo jooga gabdho badanoo jooga iyo gabar maqan iyo laba gabdhoodoo maqan meeqa wey sideed sideedaa macna kutustaa kaa tusaa qaala wlmudaaricu mudaarici maa kii weeye fii awalihi awalkiisa ay ku sugnaatay ixda zawaaidi zawaaidii midood alarbac afartahayd alatii yajmacuha uu aruurinaya qowluka anaytu aa tihi anaytu aa tidhi wuxuu yidhi wa huwa marfuucun abadan weligii waa marfuuc xataa yadkhula ilaa uu gala calayhi korkii naasibun mid nasbiya aw jaazibun ama mid jasbiya ficilka mudaarici waa mucrab weligii yaalihiina waa maxay waa marfuuc ilaa uu galo mid nasbiya ama jasbiya waayahay oo maxaa nasbiya maxaa jasbiya isaga kuu soo wada hawlbaa kuu taal waxa nasbiyana uu kuu sheegaya waxa jasmiyana uu kuu sheegaya lakiin hadda waxaan kaa rabaa ficil mudaaric weligaa lihi waa maxay waa marfuuc ah, maxaa lagu rafciyaa cindak damaa lagu rafciya ka qabo inaa lilahi wainaa ila god bu afaafkiisa ka tuura madax madax haye ficil mudaaric maxaa lagu rafciya godku galay maxaa kaa galay waa kaa u galay <laughs> ma inaad ka leexatid baa rabtaa saa uga leexatid galay macaha kule inuu si uga leexdu rabaa ana inaad gashaa rabaa shaq haye haye ya ya ya ya ii jawaaye ya maxaa lagu rafciya marfuuc wey kule ta tigtid oloshaa soo cab <laughs> ya haye eh. soo xaragooto markaas inta soo xaragootay waxaan jirin sheegtaye eh. ma garan weydeen ma garan weydeen kuwa cajalada wa idinla yaabaya xili waxay garan waayayaan qolada sheekha la joogto wadaadka la joogto waxay leeyihiin waa kuwo damaa lagu rafciyaa alla waa garan weydeen alla way garan waayeen anaa idinka faa'iidaysanay bal ficil mudaaric soo ficil mudaaric meeqa wey alladii lam tusil baakhir shay afcal khamsa soo maaha de lam tusil baakhir shay yahna waa damadhe hadduu afcal khamsana waa nuundhe mise afcaal khamsa ficil mudaaric uma taqaanaan uma taqaanaan miya afcaal khamsa ficil mudaaric ma u taqaanaan markii lagu yahay afcaal khamsa muxuu yahay waa ficil mudaaric maana kaa yeersiiyey afcaal kamsa ficil mudaaric wey soo muxuu yahay waxaad afcaal khamsa muxuu yahay baa lagu yidhi markaas waxaa odhanaysa waa ficil mudaaric oo lala xariiriyey damiiru tahniyatin aw damiiru jamcin aw yaa ulmaanasatu mukhaatabaha soo saas odhan mayse ayaad iska kaysoo doonanaysaan qaala wahuwa marfuucna badel xataa yadkhula calayhi naasibun aw jaazib ilaa naasib galo ama jaazibin naasib hadduu galo ama jaazim galo mooye qaala fanawaasibu casharatu nawaasib waa raacinaya nawaasibta iyo jawaasimtaba waa akriyaya nawaasibta iyo jawaasimtaba ee waa akriyaya adigana waxaa lagaa rabaa inaad nawaasibta iyo jawaasimtaba iska soo xifdidi qaala fanawaasibu nawaasibtu casharatun toban wey kuwa nasbiya ilaa wuxuu yidhi day ficil mudaaric waa marfuuc ilaa inuu naasib gala mooye oo naasib maxaa ah so maskaxdaada kuma jirdho muxuu yahay waxa nasbinayo baaso oo gelayi waa kan waa toban an walan waidan wakey walaamukey walaamujuxuud xataa waljawaabu bilfaai walwaawu ow ajruumiyada waxaan kaa rabaa keliya inaad tobanka ii xifdisan tahay wax kale kaama rabo faahfaahintooda iyo dheeraadkooda waa tan mutamimadii qadrigiina waa kan alfiyatu ibnu maalkin bay kuugu imaanaya tobankaa unbaa meel kastoo aad joogto kuugu imaanaya hadda iisii xifdi walan waidan wakey laamukey laamuljuxuud waxataa waljawaab bilfaa walwaaw waaw awaasibta ficilka mudaaric nasbiga waa meeqa yaa tirinaya aye an walan waidan wakey walaamukey walaamuljuxuud waxataa waljawaab bilfaa walwaawi walwaaw waaw tobankaaw qaala fannawaasiba casharatun wayaan walan waidan wakey walaamukey walaamujuxud waxataa waljawaab bilfaai walwaaw waaw waaw waljawaasimu jawaazimtu amaaniyata cashara sideed iyo toban wey jawaazimtuna waa meeqa sideed iyo toban lam walama waalam waalama walaamu lamri waducaa walaa fi nahyi waducaa wain wma wman wmahma waidma waayun wamata waayaana waaina waana waxayuma wakayfuma wailaa fi shicri khaas sagaal iyo toban buu ka tiri idaa hadii lagu daro idaa haddii lagu daro sagaal iyo toban bay noqonaysaa fi shicri khaas soo saas ma sideed iyo toban idaa sagaal iyo tobankaa soo xifda iyaga jawaasinta ficilka mudaaric sagaal iyo tobanka macnuhu waxaa weeye sagaal iyo tobankan mid ka mid a ah hadduu ficilka mudaaric ka hormaro ficilka maxaa ku samaynaysaa waa jasminaysa maxaa ku jasminaysa yaa ii sheegay haye babsi aad waqti baa igu socday waxaa lama duubi kare <laughs> aye haye ya weligaa musaana idin sharaxaye hadduu ficilka mudaaric saxiixul akhri yahay sukuun baa ku jasminaysa hadduu muctul akhri yahan xadf xarficila ku jasminaysa hadduu afcul khamse yana xadfunuun baa ku jasminaysa soo saas ma saa weeyaan dii mid intaan mid kamid ah hadduu ka hormaro maxaa ku jasminaysa hadduu saxiixul akhri yahay waa sukuun hadduu muctul akhri yahay xadf xarficila hadduu yahay afcul khamsena xadfunuun nawaasimka tobanka hadday ka hormaraanna maxaa samaynaysaa mid ka midihii waa nasbinaysa maxaa ku nasbinaysa aladii lam yusulba akhri shay hadduu yahay fatxo haddii uu yahay afcalu khamsana xadfunuun saa u kala hayhaya qaala wuxuu yihi wahiya waljawaasimu amaaniyata cashara wahiya lama ma laamlamri wducaa laa fi nahyi wducaa in wamaa waman wamahma waidma waayun wamataa waayaana waayna waana waxayfama wakayfama waydaa fi shicri khaas ma garanteed waa yahay sharaxaadda iyo hadalka iyo baan ku dheeraanay casharku ma badna waa wax yara wey yara weeye marka halkaa inoogu joogo subxanaka allahuma bihamdik astaqfiruka waatuubu ilayk